العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى bاب العدة cidadii ba ku saabsan yahay cidadu waxaa weeye waa mudة tarabusin fiiha tatarabasu fiiha almarأة limacrifati baraati raximiha muddada ay gabadhu ay sugayso guurka iska ilaalinayso ayna guursanaynin si loo ogaado raximkeeda ama caloosheeda inuu wax ku jirin in kale loo xaqiijiyo xikmad xikmooyinkay kamid tahay waxaa kaloo kamid ah litacabudi mararka qaar wuxuu la ogyahay inayna waxbaba ayna caloosheeda gelin oo aan weli loo galmoonin ayaa ciddo tirsanaysaa almutawafaa canha zawjuha haweeneyda ninkeedii laga oofsaday xataa qabla dukhuul haddii uu ninkii dhinto ciddii tirsanaysaa marka tacabud wa ilahi waa adoonsaday wey man طalaqa imraatahu qofkii haweenaydiisa furaa dalaaqii buu ku bilaabay lannu ciddadu sideedaba dalaaq keliya kama imaato firaaq oo idil wey can firaaq ninkii iyo gabadhii ay kala baxaan kala fogaadaan o kala tagaan kala tagaasna furiin keliya ma noqdo wuxuu noqon karaa furiin wuxuu noqon karaa fasakh wuxuu noqon karaa kholoc wuxuu noqon karaa wafaat inay ninkii dhinto ninki inuu dhinto gabadhii uu ka dhinto iyaduna ciddaday tirsanaysaa marka dalaaqii buu ku bilaabay man dalaqa qofkii furaa ibraatahu xaaskiisi qabla dukhuuli intuuna weli u galmoonin oona aqalkii la gelin falaa ciddata calayha wax ciddo ah korkeeda ma ahaanin hadduu firaaqa noocaasa dalaaq yahay oo isaga oo intuu mehersaday caqdi saxiixa deena furay isagoo weli u galmoonin gabadhaa cidda ma tirsanayso waa ku ilahay leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almuuminaat uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha wax ciddo oo gabadhaas ciddo tirsanaysa ma laha falaa ciddata calayha korkeeda ciddo ma ahaanin wain طalaqa hadduu safuro bacdahu bacda dukhuuli markuu gabadhii la galmooday oo ama u galmooday kadib ayuu furay lazimathaa waxaa ku laazimayso gabadhii alciddatu cidda ku laazimayso ciddaa laga rabaa inay tirsato oo tarabus kala imaato oo muddadii raximkeeda ay ogaanaysay la gaaro lazimatha alcidda sawaan waxaa isku mid ah kaana zawjaani labadaas isqabta ee kala tegay sakiirayni laba yaryar ha ahaadaano aw mase baaliqayni laba qaangaara ha ahaadaano ow axaduha midkood baaliqan mid qaangaara ha noqdo walaakharu midka kalena sakiira mid yar ha noqdo farqi kala laha kol haddii zawjiyadii meesha dhacday oo labadii qof laisku guuriyey galmana ay timid waxaa la rabaa inay ciddada tirsato maxaa yeele wadigaas iyo jimaacaas waxaa laga baqayaa an yakuuna shaaqila liraximi raximka ayuu mashquulinaya fi ljumla marka waa in la ogaadaa muddadii inay u dhamaato oo gabadhii xaalkeedii waxba unaysan jirin marka keliya ma aha inuu ilmuhu ilmo wax dhalayo yahay iyo shardi maaha lannahu bara'at raxmna waa xikmo litacabudi iyadana ilahay unu garanayo oo laisku adoonsaday lann arrimaha lais amrayo waxna waxay dhahan waa cibaadatu maxda waxna waxay dhahan cibaadatu غayru macquulati macnaa waxna waa cibaadatu macquulat macnaa marka mararka qaarkood gabadhii inay cido tirsato xataa ciladu keliya maaha in ay raximkeeda la ogaado inuu maran yahay in kale mararka qaar asagoo maran ayay cido tirsanaysaa marka ama ha ahaadaan kuwa yaryara ama kuwa waaweyn ama midkood ha yaraa midna ha weynaade ama qaangaare waa inay ciddo tirsataa kolba hadduu bacda dukhuul iyo galmada kadib uu yahay wاlmuraadu bاdukhuuli dukhuulka iyo galmada maxaa loola jeedaa alwaطu baa loola jeedaa jimaaci baa loola jeedaa iyo inuu gabadhii uu reeraysto falow khalaa biha hadduu la khaali noqdo oo meel gooni a isla galaan walam yaطaha unan jimaacinna uma kadib isagoon jimaacayn laakiin la galay khalwadii dallaqa uu furo falaa ciddata ciddo ma waajibin wax ciddoo gabadha lagu leeyahay ma laha anahu min qabli an tamasuhuna bay soo gelaysaa idinkoon taabanin haddaad furtaan famaa lakum calayhina min cidda ninkana ma taabanin gurin bay isla galeen sidaa wey madhabka jadiidka ee shaaficiyada madhab qadiimaa jira oo le kol haddii khalwada ay meesha timaado tuqaamu alkhalwa maqaama alwai khalwada waxay istaagay oo taquumu alkhalwa maqaama alwai jimaaca meeshiisii bay istaagaysaa kol baa dib u la galeen isagoo jimaacay baa laga soo qaaday oo way cido tirsanaysaa qolaasaas qabta waa madhabka qadiimka ee shaaficiyada fa idaa wajabat wa idaa wajabat nusaqada qaarkood hadday waajibto marka alciddatu ciddadii baa waajibtay oo ninku gabadhii waa waa u galmooday ciddadii marka waa waajibtay maxay tahay marka ciddada iyada ah waa la fiirinayaa haweeneedaasi la furay ayaa la fiirin weli alaaqi baa ku jiraa furiinkii wafaadkii waa imaan doonaaye haddii marka gabadhaasi la furo bacda dukhuuli marka loo galmoodo kadib cidda ayaa waajibaysaa ina ciddo tirsato ciddadaas marka maxay tahay meeqa weeye waxay ku xiran tahay gabadhaas la furay xaalkeeda wuxuu yahay bay ku xidhantay maxaamila oo uur miya mise uur ma leha hadday uur leedahay xugun bay qaadan haddaynan uur lahaynna axkaam kala duwan bay haddana qaadanaysaa wuxuu leey fain kaanat hadday tahay gabadhaa la furay bacda dukhuuli markii loo galmooday kadib xaamila mid xaamila ah waa ur inqadat ilciddatu ciddadii way go-aysaa biwadcihi xamligaa inay dejiso inay ilmihii ay caloosha ku wada ay dhasho ayay ciddada ku dhamaanaysaa liqowlihi tacaala waulaatu alaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna bu ilah subxana wa tacaala yani taas waana caam oo hadii la furo iyo hadii laga dhinto iyo hadii ay cido idilba hadii xaamilaba ay tahay wadcuxamli weeyaan hadday xor tahay haddii adoon tahay hadiiba xaamilo tahay fain kaana xaamila inqadat اcidatu ciddada way go-aysaa biwadcihi biwadci xamli xamligii inay dhasho ay dejiso bishardayn lama shardi laakiin marka laleeyahay xamligaasi ciddada kaga bixi laba shardi baa loo shardiyaa axaduhumaa labadaa shardi midka koobaad an yanfasila waa inuu soocmo oo soo wada baxo jamiicu lxamli uurkaa ilmaha ay caloosha ku waday iyo xamliga ay waday gabadha dhammaantii caloosha ku jira wa inuu soo wada baxo xataa low kaana waladayni laba hadday yihiin xataa aw akthara ama laba ka badan ushturida alinfisaalu oo ushturida waxaa loo shardiyaa infisaalu ljamiici dhammaan inay soo wada baxaan baa shardiga waxaa dhici karta in gabadhu ay laba iyo saddex iyo wax wado marka haduu hal soo baxo ciddadii baan ka baxay ma dhigi karto kii kale uu meesha ku haro waa inay soo wada dhasho ay caloosheedii ay soo wada ka wada banaanaadaan sawaaban waxaa isku mid infasala xayan wixii caloosha ku jiray ama xamliga ahaa ilmo nool dhashaya aw mase mayitan mid dhintay oo meesha ku dhex dhintay dhashaya kaamil alkhilqa mid abuurkiisa uu dhammaystiran yahay oo bini aadam inuu yahay oo abuurkiisa u dhammaystiran yahay ah soo dhalaya aw amase mudqatan cad hiliba dhashaya soo dhacayaa lam tutasawar aan weli la suuraysa la suuraynin washahida alqawaabilu haweenka umulusooyinkuna ay ka marakacaan annahaa mudqadan ama mudqadan waxaan soo dhacay inuu yahay mabdau khalqi aadamiyin aadami abuurkii bilowgiis inuu yahay in ay ka maraatikacaan o dhahaan waxan waa binu aadam abuurkiisii bilowgiisi way ay dhaheen ciddadii way kaga baxaysaa ilmaha noocaasa haddii laakiin uu yahay waxaan weli suura aadamiya qawaabisha iyo umulisooyinkuna aynan qirin in waxaan yahay abuur binu aadam de markaa ciddo kama tirsanayso xamli eh waxay tirsanaysaa talaata quru iyo wax kalay tirsanaysaa nacam marka shardiga koobaad waxaa weeye in ilmihii uu caloosha wixii ku jira soo baxo hadduu laba yahay hadduu ka badan yahay hadduu dhintay hadduu nool yahay iyo hadduu kaamilkhilqa yahay iyo intaba waxaa weye isku mid weeyaane wamataa kaana bayna alwaladayn labada ilmood ee haweeneyda caloosha ay ku wadaye mataamaha markay yihiin duuna sitati ashhurin lix bilood ka yar hadday kala dambeeyaan iyo fahumaa labadaasi towamaani waa laba mataama ah yani islaamta xaamiladaheed ilmihii calooshay ku waday ilmay dhashay lix bilood oon dhammaanin bay kii kalan dhashay labadaa ilmo waa laba ilmood mataamaa ciddada marka ka u dambeeya ay dhasho iyo ciddadii ka baxday inta kale saddex bilood afar bilood ku iskaga sii haro meeshii weli ciddaday ku jirtaa lix bilood wixii ka yar laakiin lix bilood wixii ka badan de waxaa dhici karta inuu xamli kalo qaadayba uu yahay ayaa dhici karta laakiin kii hore waa dhammaaday mid kale qaaday buu noqon karaa laakiin lix bilood wax ka yar hadduu yahay xamli wada socda buu ahaayoo kala haray oo caruur kala hadhay un weeyaan wamataa kaana markuu ahaado bayna alwaladayn labada ilmood ee caloosha ay ku jiray duuna sitati ashhurin lix bilood wax ka yar hadday yihiin oy kala dambeeyeen fa humaa labadaasi tawamaani waa laba mataamo ah xukunkuna waxaa weeye midka u dambeeya marka ay dhasho ayay ciddada kaga baxaysaa waa laba mataamo isku xugun weeyaane walaa xadda licadadi اlxamli laa xadda xad ma laha licadadi اlxamli uurka tiradiisa xad ma leh fayajuusu waxaa bannaanoo suuragal ah an tadaca inay dejiso almaratu haweenayda fii xamlin waaxidin hal uur ah arbacata awlaadin afar ilmood inay dejiso ay dhasho waa dhici kartaa oo afar ay caloosha ku wado ka yarra waa dhici kartaa ka badanna waa dhici kartaa wax ka badan arkay minu jira shan ama lix ama toddobo afarta iyo hadda wuxuu ku wadaa xagga tatabuc iyo istiqraha iyo curfiga iyo caadada intii la ogaaday afar ilmood haweeney inay caloosha ay ku wado ayaa la ogaaday oo suuragal noqotay nacam oo imaam shaafici raximah llahu tacala isagu wuxuu leeyahay akhbaranii sheikhun bilyaman anahu wulida lahu khamsata awlaad fii badnin waaxidin shan ilmood in loo dhalay hal islaan xamligeedii ay shan ilmood u dhaleen ayaaba isoo gaaray o nin yamania ii sheegay buu leeyahy imam shaafici ya fardan wa taqdiiran waxawy fuqahadu de iyago iska taqdiiraad bay ku socdaane haddayba kala dambeeya amar ilaahay oo mid intuu soo dhashay kii kalena uu ku haro kaa ku haray baa la sugi fayajuuzu waxaa suuragaloo banaan an tadaca inay dhasha almaratu fi xamlin waaxida arbacata awlaad afar ilmood aw akthara min dalika ama ka badan inay dhasho waa dhici kartaa marka midka u dambeeya unbaa xukunku raacaya athani shardiga labaad wuxuu ku yidhi haweeneyda markay xamligaas ciddada kaga baxayso laba shardi baa loo shardiyaa shardiga koobaad ilmihii caloosha ku jiray waa inuu soo wada baxo laba iyo ka badan ka yar wuxuu ahaadaba aلthaani shardiga labaadna an yakuuna alwaladu inuu ahaado ilmuhu mansuuba mid loo tiiriye loo nisbeeyey ilaa man ninka lahulcidatu cidadan iskaleh ninkan wax furay ee islaanta ka cidadirsanayso xamligaa waa in asaga loo tiiriyo oo la yihahdo islaanta aad furtay aday xaamilo kuu tahay xamligadaas xaamilo ay ku tahay markay dhasho uma ciddada ka baxaysaa laakiin haddii asagana uu furo xamli kalena ay wadatay furiinkiina waa ciddo tirsan xamligana waa ciddo tirsanaysaa ah, lanna xamliga asaga markaas ma laha nin kalaa iskaleh furiinkiisina waa ka ciddo tirsan xamligaana isagana wadculxamligina waa ka ciddo tirsan laba cidda gelaysaa haddii laakiin ay tahay xamligaa mid asaga loo nisbeeyey markaa ilmahaas ay dhashay ciddadii ka baxaysaa an yakuuna waa inuu yahay alwaladu ilmaha xaamiladu ay wado mansuub mid loo nisbeeyo loo tiirinayo lagu magacaab ilaa man qofka lahu lcidatu cidada iskaleh laga cida tirsanay wax furay falow xamalat hadday urowdo min zinami ka urowday markuu saa u furayba waxay qaaday zinay qaaday ah, oo wayba urowdayba ama nin wax kalaa isagooba qababa ayay xumaan samaysay oo way urowday asagana waa furay marka ilmahaasi zinada ah kii wax furay looma tiirinayo shuqulkuma laha waase la rabaa inuu ilmahaasi dhasho xaamilo waa lagu xumbaari karaa marka furiinki uu furay oo ciddo tirsanayso iyo ilmihii oo inay dejiso ay tahay labadaa ciday gelisaa falow xamalad hadday uurowdo min zinan bay ka uurowday oo mase min wai shubhatin jimaac shubha ah oo qofka asagoo u malaynaya inay tahay islaan kale u galmooday bay ku urowday ilmaha asagana waladu shubhaha iyo zinada hadday ku urowdo lam tanqad ma go-ayso ma dhammaanayso cidat lmuطalaqi bihi Ah, haweeneyda ah, ciddat muطaliqi kii wax furay ciddadiisii ma dhammaanayso bihi bisababi hada alxamli xamligaasi kuma baaba'ayo oo kuma dhammaanayo bacdal wadci markay dejisay kadib ciddadii way dhammaatay oo wadculxamli ulatulaxmaal intii loo soo dariishado la dhihi maayo lam tanqad ma go-ayso cidat lmuطaliqi kii wax furay ciddadiisii bihi bi hada alxamli kuma go-ayso bacda alwadci markay dejisay kadib bal fii xamli wadci shubhati xataa wadiga shubhada ah ee haweeneyda ayada oo ninka uu u malaynayo xaaski inay tahay xaaskiisii tahay uu u galmooday xamliga ay qaaday say u ciddi tirsan buu kuu sheegi rabaa wuxuu ku yidhi bal tactadu fii xamli wadi shubhati wadiga iyo jimaaca shubhada ah tastaqbilu way qaabili ciddata almuطaliqi kii wax faray ciddadiisii ayay kow bilaabaysaa bacda alwadci markay xamligii dejisa kadib islaantii baa ayadoo mawduuco ah oo bishubha loogu galmooday oo xamligaa ah wada ninkii qabayna waa furay ku kalena waa u galmoodo waa uureeyey marka wadigaasi shubhada ah iyo furiinkii la furay cidadeedii see loo kala qaadi horta waa in wadculamli ay dejiso ilmihi ay dejiso kadib waxay bilaabaysaa kii furay cidadiisa bay bilaabi saas uga wada bal fii xamli wadi shubhati wadiga iyo jimaaca shubhada iyo aanu kaska ahaan ama qasad ah uu qofku ku khaldamay jimaaca asaga xamligiisu haweeneeda wada tastaqbilu waxay qaabilaysaa cidat almuطaliqi kii furay ciddadiisii ayay qaabili bacda alwadci markii ilmahan xamliga he shubhada ku uroobay ay dejisa kadib wakadaa waxaa lamida fii xamli zina uurka haweeneeda ay urowday zinana ay la urowday muطalaqana xagga kale ay tahay ninkeediina waa furay xamli kale oo zinana way wadaa ayaduna sidoo kale weeyaanoo markay xamligii dejiso ayaa haddana ninkii furay ciddadiisii ayay qaabilaysaa way bilaabaysaa waa goorma laakiin wuxuu ku in lam taxid waa haddaynan xaydin cala alxamli uurka uurka ay waday haddaynan xaydin haween haweenka xaamilada ah caada ma ku dhacdaa mise kuma dhacdo fuqahada waa isku khilaafsan yihiin oo qaar baaba waxay qabaan haweeney ayagoo xaamilaa inay haddana caadadii iyo xaydka uu ku dhici karo qaarna waxay qabaan maya ee xamli iyo xayd iskuma imaadaan oo isku meel ma dhacaan haweeneyda ilaa ka dhasho oo muddadeeda ay ka gaadho caado iyo xayd midna kuma dhaco laakiin waa la arkay saasay leeyihiin waxaa la arkay haweeney xaamilaa oo haddana caadaday uu ku dhacaayo haddii marka uu caadadaas ku dhaco haweeneyda xaayadadeed xukunkeedii umaa laqaadsiinoo salaaddii kama maarata lama imaanayso ninkeeda uma galmoonayo uma soomayso axkaamtii baa laqaadsiinaya dayib marka haweeneydan maanta waa la furay ko waana xaamilo oo zinay haddana xaamilo la tahay ayagoo xaamilo ah oo la rabay inay ciddatu wadculxamlina ku cidda tirsato o ilmaha ay dejiso kadibna ay ciddadii ninkii furay ay bilaabato iyo waxay tiri xamligii baaba caada igu dhacdayba xamligii gudihiisi yaa caada u dhacday saddex caadaa ku dhacday saddex qur'i hadday tirsato iyadoo xaamilo kii furay ciddadiisa halkaas ku dhammaan kadib waxay waraysaa xamligeedii markay dejisana wadculxamligaasi ciddadii kale ilmaha caloosha galay ah ahaada ila ciddo tirsane ayay haddana kaga baxaysaa labada cidda halkaas ku dhammaanayaan haddii laakiin xamligaas iyo uurkaa gudihiisa aynan caado iyo xayd ku dhicin xamligay horta dejin kadib bay ciddatu dalaaq ninkii furay ciddadiisii ayay haddana bilaabaysaa wkada waxaa lamido tastaqbilu ay qaabilaysaa cidada fi xamli zina xamliga iyo uurka zinada ah in lam taxid waa goorma goorta laleeyahy markay xamliga dejisay cidada bilaab waa goorma waa in lam taxid haddayna xaydin cala alxamli uurka haddayna ku xaydin hadday ku xaysho maxaa la falaya xaydkaasi intay xaamilada tay saddex xayd hadday xaysho saddex quri ay la imaato duhri ah ciddadii way ka baxaysaa dalaaqa kadibna cidat lxamli bay haddana xamligaas iyo cidat zina ayay haddana ku cidatirsanaysaa fain xaadad hadday xaysho cala alxamli xamligiiy uurkii bay ku xayshay inqadad way go-aysaa bihalaathati adhaarin saddex duhri oo minhu xaydkaasi asagaa ah xaggiisa ay ka daahir noqotay minhugaas xaydka loo celinaya macnaha laga fahmay fa in xaal hadday xaysho cala xaamilo xayshay zinana xumbaarsan xaggana la furay inqadad way go-aysaa bihalaathati adhaar ciddadii baa dhammaanaysa bihalaathati adhaari saddex duhri oo minhu xaydkii ay ka daahir noqotay yay ciddadii ciddatu dalaaqeed kaga baxaysaa maxaa usoo haray waxaa usoo haray ciddatu zina wadcu xamli wey inay xamliga dejiso wulaatu axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna bay noqonaysaa wa aqalu mudati اxamli haddaba haweeneyda xaamiladaa waxaa qur-aanku uu yidhi markay xamliga iyo ilmaha ay dejisaa ciddada ka baxaysaa baa layidhi meeqaa marka xamligaas ay wadi kartaa maxaa u yar maxaase u badan tiibuu ku cadaynaya wuxuu le wa aqalu mudati اlxamli xamligaasi axkaamta ay ka ratibmayso ee ciddada lagaga baxayo muddadiisa midda inta ugu yar sitatu ashhurin waa lix bilood lix bilood haddii haweeneydu ay caloosha wax ku watay waaban dhalay oo lixdaa bilood ay ku dhasho yani way dhali kartaa ilmihii ninkii furay ayaana la raacin karaa ma dhihi karo lix bilood bay ku dhashay aniga ilmaha ilmahayga ma aho yani ciddadaydi ma ma dhihi karo sitata ashhur haday ku dhasho maxaa qur-aanka kariimka laga fahmay wa xamluhu wa shahra soddon bilood baa la yihi soddonkaa bilood ayaa la qeybiyey nuugmadii waxaa aayad kale ay tiri wafishaaluhu fii caamayni waxaa ilmaha lagu guriyaa oo nuugmada uu kaga baxaa fii caamayni laba sano laba sanona waa labaatan iyo afar bilood wey soddonkii bilood ee aayadda kale wafishaaluhu halaahuuna shahran ay tiri waxaa soo haray markii caamayn laga gooyo lix bilood baa soo hadhay marka lix bilood waa aqalu lxamli hadduu ninku naag guursado oo lix bilood markay wada joogaanba ay dhasho kama boodi karo ma dhihi karo ilmaha ilmahaygii ma aha ma dhihi karo ilmihiisi weyaan lix bilood islaantu way ku dhashaa ilmo nool bayna ku dhali kartaa waana la arkayo arrintaasi qur-aankana waa laga fahmay waaqacana waa la arkayo cabdilmalik bin marwan in la dhihi jiray oo mulugti bani cabaas kamid ahaa maluku mxuu ahaa bani umaya umawiyiinta kamid ahaa ayaaba lix bilood ku dhashay baa la dhahaa ayb aqalu mudati اxamli sitatu ashhurin lix bilood baa ugu yar wa akaruhu inta ugu badana ee islaamtu caloosha wax ku wadi karta ee ninka loo nisbeyn kara ilmahana arbacu siniin afar sano wey afar sano ayaa caloosha ku wadi kartaa oo iyaduna bitatabuc walistiqraa waa lagu ogaaday iyo waaqica xataa qaarkood ay dhaheen waxaan islaan jiiraanka anaga oo dariska anaga ah oo saadiqad oo run sheegaysa ninkeedana uu yahay nin saadiq ahoo aan been looga baranin yaa xamala halaathata abطulin fitnatay casharata sana labiyo toban sano gudahood labiyo toban sano gudahood yay saddex cilmood u dhashay labiyo toban sano saddex cilmood marka lagu dhala meeqay noqon mid walba maxay waday afar sanay waday ah, imaamu shaafici iyo maalig iyo xataa waa loo nisbeeyaa inay sidaa ku dhasheen wallahu aclam wa akharuhu arbacu siniin wain lam takun haddaynan ahayn halkaa waxaa kasoo kaga soo baxnay naagtii la furay ama haweeneydii la furay ayada oo xaamilo ah xamligaasna haddii loo nisbeynayo ninkaa asaga wax furay iyo hadaa loo nisbeynayna waa ku kala qaadqaaday shuruudda loo shardinayana labu ka dhigay waxaa soo gasha meeshan haweeney la fura iyadoon xaamilo ahayn wuxuu leeya wain lam takun haddaynan ahayn xaamilan mid uura nusakhda qaar meeshaa khalad xun bay qorayaan wain lam takun xaa'ilan buu leh ah, xaa'ilan hadduu dhihi lahaa wain kaanat xaa'ilan sax bay noqon laheyd oo aan xaamiladii baa meesha ka bixi laheyd laakiin wain lam takun haddii la yidhaahdo meeshaa waxaan soo gelaysa xaamilan lianna waxaa soo maray xaamil baan ka soo hadlaynaya haweeney uura maxaan gelaynaa midda aan uurka ahayn taa aan uurka ahayn maxaa lagu magacaabaa xaa'il baa la yidhaahdaa haweeneyda imaa xaamila wa imaa xaaila xaaila bilaan iyo xaaidoo xayla maaha xaaila marka wain lam takun haddaynan ahayn xaamilan mid uur ah oo markaa ay tahay xaa'ila ilmahay caloosheeda waxba ayna ku jirin haweeney la furay waa haweenaan waxba caloosha ku wadin ayadana waa la fiirin haweeneydaas xaa'iladaheen caloosha ku wadin madawaatul aqraaba mise aayise iyo sagiiro wey ayaa loo kala qaadaya wuxuu leeyahy fa in kaanad hadday tahay miman haweenka taxiidu xayda oo caadada ku dhaca hadday tahay xaamilana maaha urur maaha caadihii xaydla waa ku dhacaayo dawaatul aqraabaa la yidhaahdaa ictadad way cuddo tirsanaysaa bihalaathati quru'in saddex qur'ibay ku cuddo tirsan yan saddex duhri baa loo wadaa iskuku fasira wuxuu ku yi walquru huwa duhru aw alahaar adhaarta waalmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru'in buu ilah yidhi saddex qur'i waa inay hesho gabadha ayada saddex xayd saddex duhri waa in ay soo marto dhawri haddii lagu furo duhrigaa lagu fura looga bilaabi laba xayd oo kale marku ku dhaco oo laba duhri intuu ku dhaco xaydka saddexaad uu soo baxo ayay ciddada ka baxaysaa haddii xayd lagu furana waxaa la rabaa marka saddex duhri saddex duhri oo xaydka hore lagu furay duhriga ka dambeeya iyo xayd kale iyo duhriga ka dambeeya iyo xayd kale iyo duhriga ka dambeeya saddexdaa duhri baa marka la rabaa oo daahir ka noqotay xaydka ictadad bihalaaثati quruun bay cidda tirsanaysaa wاlquru huwa duhur ow اladhaar wa waxaa la xisaabi lahaa gabadha la furay waxaa loo xisaabi bacdu duhri duhri duhri qaar kamid a ah ayaa loo waxaa loo xisaabay bacdo duhri duhriga qaarkiis oo ayada lagu furay duhran kaamilan baa loo xisaabi maalan gabadhii ayada oon caado qabin oo daahir ah duhrigaasna lagu galmoonin yaa la furay xaydkeedii kusoo socday dowra shahriya waxaaba ka hadhay laba maalmood saddex maalmood afar maalmood ka hadhay ah, duhriga sii dhammaanayo ayaa la furay duhrigaa sii dhammaanaya lagu furay way tirsan hal ka baxday ka tagtayba hal duhri baa ka tegey kadib xayl baa ku dhacay soo maaha xaylkaas waxaa ka dambeeya duhri baa ka dambeeya duhrigaa isagaa shan iyo toban beri baa ugu yare way tirsan haddana haddana xayl baa ku dhacay xaydkaas duhriga ka dambeeya duhrigaas hadana tirsan xaydkaas saddexaad markay saa ay u aragto ciddadii way ka baxdayba marka duhrigaa lagu furay haba yaraada hadduu rabee inta ayagay ka gaadhay waa loo xisaaba xisaab ka goday wey laba duhri oo kale umay tirsanaysaa macnaha saa wayuxsabu waa loo xisaabi lahaa gabadha bacdu duhri duhri ay soo gaadhay qaarkiis duhran baa loo xisaabay inuu yahay kaamilan kaamil ahoo quruugii mid baa tegey fa idaa fain dalaqahaa hadduu furo oo faxaadod ay xaysho bacda laxdatin markuu saa u furay ayuu ay gabadhii ayadaa xayd ka imaaday bacda laxda ilbiriqsi kadib ilbiriqsi kadib ayay caadadii ku dhacday inqadat way go'day ciddadeedii bimudiyi duhurayni laba duhuri markay u dhammaato aakharayn oo kale ah, ilbiriqsi markay intii la furay caadada iyadoon qabin la furay ma furtay haaday tii caadadii markaa ma qabta ma ogtahay markaasay deen caadadii u imaatay intaa yaray ka gaadhay waa loo xisaabi ku wadaa maxaa u hadhay marka laba qur inaa u hadhay intaa wey inqadad bimudiyi duhrayni laba duhuri inay u dhamaato unbay ciddadii kaga bixi aakharayni kale ila mid waa dhamaato laxadadaasa loo xisaabay washuruuci inay gashana waa shardi fi lxaydati athaalida xaydada saddexaad marka waa laxdataan baa la dhahaa laxdadan horey ka soo gaadho loo xisaabay iyo laxdadan saddexaad labaadoo xaydka saddexaad markay saa u gashaa ilan xaydkaa saddexaad inay gasha mooyeene ciddadii kama baxayse duhrigan waa inu dhamaada la yidhi duhrigan waa inuu dhamaado inuu dhamaado maxaa lagu ogaani waa inuu xayd soo galo ma laa yatim اlwaajib ila bihi fahuwa waajib marka yani labadaasi duhri ee kaamilkaa laxdadii hore duhri hore ka soo gaadhay kadib waa in xaydka saddexaad ay saa u dhex gasho markay ay isku aragto laxdada ayadaana waxa weeyaan waa laazim inay gaadho oo ciddadii kamid maa laakiin mukamilaadkay kamid tahay ciddadii inay dhammaatay oo duhrigi u dami u dhammaaday xaydka lagu ogaani marka washuruuci fi lxaydati haalitثa saasuu ka wadaa fain dalaqaa hadduu furo fi xaydi xaydka ku furay ayadoo caadadii qabta gabadhii buu furay lama ogolo waa soo maray oo wuxuu kamid yahay dalaaqa la yiraahdo dalaaq lbidci uu kamid yahay laakiin waa furay haddii la furo la dhihi maayo ma furmin lama dhahayo fa in dalaqaa hadduu furo fi lxaydi xaydkii gudihiisi buu ku furay falaabudda waxaa laga maarmaana min halaaثati adhaarin saddex duhri oo kawaamila dhammaystiran ayaa shardi ah ilan xaylka lagu furay la tirin maayo waxaa loo leeya gabadhan ayagoo xayl qabta ama caado qabta ayaan la furin dheeradaa lagu dheeranayo muddada yaa la diidan yahay wayse dhacday xaylkaas lagu furay lama tirinayo marka xaylkaa uu ka dhammaado intay qabtaba intay qabto ama aqalulxayl ha qabto ama awsadulxayl ha qabto ama akarulxayl ha qabto xaylkaa markuu ka dhammaado ayay ciddadaasi waxay ka bilaabi duhrigaasi ka bilaabi duhrigaasi ka bilaabi fain dallaqa hadduu furo filxaydi xaylka gudihiisa falaa budda waxaa laga maarmaan oo laazima min halaaثati adhaarin saddex duuri oo kawaamila dhamaystiran haddee ilan hadda duhrig hadda qaabilaysaa taa horena duhriga si dhamaan baa lagu furay waa loo xisaabay kana xayd baa lagu furay oo saddex kaamila wayna marka oo duhri wayna gaadho faidaa sharacat hadday guda gasho fi lxaydati araabica markay saddex duhri u dhammaatay xaydka afaraad markay saa u guda gasho yay inqadat cidadeedii marka ay ka dhammaatay marka waa laxda la yidhaahdaa hadalka asaga ee afraad gelitaankiisa waxaa loo rabaa dee duhrigii saddexaad inuu dhammaaday waxaa lagu ogaanaya xaydkaas lagu furay mooyane midka afraad inay soo gasho markaas waxaa la dhihi kara saddex bubuuxda saddex duhri kaamila ayay dhamaystiratay markas la dhihi karaa walaa farqa farqi ma kala leh bayna an yataqaaraba inuu isku dhadhowaado xayduha xaydkeeda iyo aw yatabacada inuu kala fogaado gabadha waxaa la rabaa un saddex duhri inay tirsato saddex eh, jeer inay ka qabaysato xaydka ayaa la rabaa ama saddex duhuri duhriga lagu furay hadii la fiiriyana duhri aan xayd ka horeynin iyo laba duhuri oo xayd ka dambeeyo marka waxaa dhici karta mararka qaar muddada inay isku dhawaato oo haddii mathalan aqala alxaydi iyo aqalu duhri ay isku imaadaan aqalu lxaydi iyo aqalu duhri haday isku imaadaan muddada u yaraan muddada yaa u yaraan haddii ay dheeraato aqal eh, eh, xaydi u dheeraado aqalu eh, mxu ujeedaa akharu lxayd iyo akharu duhri hadduu ay noqdaanna muddadii baa dheeraan wadadii baa dheeraanaysa mithaal buu ku keeni doonaa fiir hadda wuxuu leeyahay eh, laa farqa bayna an yataqaaraba xayduhaa inuu isku dhawaado oy dirbaba saddex xayd intay hesho ciddada ka baxdo aw yatabaacada inuu xaydkeedii kala fogaado oo xaydkii uu akharulxayd iyo akharu duhri iyo meesha uu soo galo oo tabaacud uu imaado farqi ma kala lehee saddex duhri iyo saddex xayd baa la rabaa fa mithaalu taqaarubi inay isku dhadhowaadaan mithaalkiisa waxaa weeye an taxiida inay xaysho yowman waleyla habeen iyo maalin oo aqalulxayd ayaa xayshay habeen iyo maalin ba xayd ka hayay duhri bay dirba gashay xisaabta usoo dhawaatay moogtahay watadhur ay daahir noqoto xagga duhrigana khamsata cashara yowman ashaguna muxuu yahay yah eh? aqalu ish aqalu duhri weye shan iyo toban berina duhrigii buu noqday marka fa idaa dulliqad haddii la furo fii aakhiri duhri gabadha noocaasa haddii duhri aakhirkii lagu furo inqadad way dhammaanaysaa ciddatuha ciddadeeda biithnayni wa halaaثiina yowman soddon iyo laba maalmood iyo walaxdatayna laba ilbiriqsi iyo ciddadiiba kaga dhamaatayba gabadhii la furay oo say ku dhacaysaa mathalan waxaa la furay gabadhan ayadoo daahiraa la furay duhrigaa aakhirkiisa weliba la furay duhrigaa aakhirkiisa la furay waa iska laxde waxaa ku xiga muxuu yahay xamli baa waxaa ku xiga xayd xayd baa kuxiga cafwan xayd baa kuxiga xayd kale maxaa nidhi yowma waleyla meeshaa hal maalin baad haysataa shan iyo toban beri oo duhriga ku dar waa duhriga u horreey duhriga labaad wey kaa hore akhir ka soo gaar waa loo xisaabay laakiin duhri kaamila kaas ha ah shan iyo toban beri ku dar waa lix iyo toban beri soo xayd baa haddana ku dhacda yowma waleyla weeyaane maalin ku dar toddoba iyo toban soo maaha meeqa u hadhay duhrigi gabadha aqraadi maxaa u hadhay hal baa u haray shan iyo toban beri oo kaamila ah oo aqraadi ayada oo duhrigiana ah ogu dar meeqay noqotay ya laxdadaa u horeysa lagu furay iyo laxdadan dambe ee xaydka ay gashay xaydka u dambeeya ku dar laba laxdo iyo soddon iyo iyo laba beri wey macnaha intaas ku wadaa fa idaa طuliqa haddii la furo fi aakhiri duhri inqadad way go-aysaa ciddatuha biithnayni wa halaaثiina yowma soddon iyo laba beri iyo walaxdatayna laba laxdo laxdadii hore lagu furay midda xaydka ay arkaysay ay ku sugaysay aw mase fi aakhiri اlxaydi gabadhan waxaa maanta la furay xayd ku dhacay aakhirkiisa la furay marka adhaar saddex duhri oo kamila markaa tirsanaysaa shan iyo toban beri iyo shan iyo toban beri meeqa wey soddon shan iyo toban beri ku dar ya afartan iyo shan laba laba laba xayd oo ku dhacay oo min yowm waleyla ku dar laba maalmood ku dar toddobiyo soddon sooma ya afartan iyo todobay noqonaysaa waa shan iyo toban duuria oo kaamila iyo shan iyo toban duuria waa soddon shan iyo toban ku dar afartan iyo shan afartan iyo shankaas labada xayd oo yooma yom laga soo qaada laba maalmood ku dar afartan iyo todobay noqonaysa iyo laxadaadkii iyo laxadaadkii ayib wuxuu le o amase fi aakhiri xaydi xaydka aakhirkiisa la furay fa bisabcati wa arbaciina yowman afartan iyo toddoba maalmood oo shan iyo toban iyo shan iyo toban iyo shan iyo toban laisku daray iyo laba maalmood oo xayd xaydkii ah iyo walaxdatay labadii laxdo a labada laxdo mid waa mida aakhiruxaydka ahaa midna waa awalxaydki awalxaydki wey nusaqda qaarkood laxda bay leeyihin laxdada dambe marka xisaabayaan da dambe ayay xisaabayaan inay gaadha ay laazimka tahay wa huwa tiradaa aan soo sheegnay aqalu lmumkini inta suuragalka inta ogu yar weeyaan fi lxurati haweeney xor xora inay cido tirsato inta suuragale ogu yar waa inta iyada haddii duhriga akhirkiisa lagu furana soddon iyo laba noqotay haddii lagu furo aakhira xayd lagu furana afartan iyo toddoba iyo laxalaad bay noqotay waa inta ugu yar ay gabadha cidditirsankas warka waa la furay hal bil bay ciddidirsatayba ama bil iyo wax yar bay thuluth ayaa ciddidirsatay wa mithaalu tabaacudi haddaan fiirna mithaalka inay ka kale fogaan karaan oo tirada ay dheeraan kartana ama ha dheeraato ama ha gaabato inagu aqraa baan fiirinayna laakiin mararka qaar nasiibkeed waxaa u dheeraan kara waxaa u gaaban kara ciddadii marna waa u dheeraan kartaa marka wuxuu leeya mithaalu tabaacudi kala fogaanshaha mithaalkoodu an taxiida waa inay xayso meeqa khamsata cashara yowman wa akharu lxayd sooma shan iyo toban beri inuu xaydka hayeyba wa tadhura ay daahir noqoto lisanatin sanad kaamilana daahir bayba noqotayba sanad bayba waxba ku dhicinba somart laana duhriga sidiisuba laa xadda liakharihi agarkiisa xad ma leh mathalan oo mase akhar ka badan bay daahir iska ahayd oo hal caadown inti ku dhacday halkaa un ay tirsanaysaayoo sanad iyo ka badan bay iska daahir tahay falaa budda markaa waa laga maarmaan min aladhaari halaath saddexdii duhur inay ku dhacaan waa laga maarmaan sanad iyo laba sano kadib bay ku dhaceen labay dhihi saddex sano kadib haddana kii saddexaad ku dhacay saddex markaas ciddii ka baxaysaa wain qaamat siniin walow qaamat siniin sanadyaalba ha nagaato ha sugtee wain kaanad hadday tahay haweenaydu haweenaydaa hore waxay ahayd dawaatu laqraa kuwii la dhihi jiray ee xaydka uu ku dhici jiray ee ciddada iyo ku tirsanayay aqrada iyo duhriga ayaan ka soo baxnay waxaad gashaa kuwo aan dawaatulaqraa aan ahayn xaydba aan una ku dhicin labay noqdaan oo aayise quusatay oo xaydkiiba ka weynaatay ama ka quusatay iyo sakiiro yar oo weli caadaba ku dhicin yaa la furay wain kaanad hadday tahay mudalaqada la furay miman haweeney laa taxiidu aan xaydin waxaydba ku dhicin maxayna u xaydin imaa lisikarin yaraan darteed oo mase liyasin quusasho ay ka quusatay darteed ictadad way cidatirsanaysaa bihalaaثati ashhurin saddex bilood ayay ku cidatirsanayaan ilahay baa quraan ku sheegay wallahi ya isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatهuna ثalaaثaةu ashhuri wallahi lam yaxidna labadaasa isku qabtay kuwa aan weligood xayd ku dhicin iyo kuwii quustay saddex bilood weeyaan ayb wain kaanad hadday tahay miman taxiid haweeneydan waa haweeney xaysho oo xayd waa ku dhaci jiray oo caadada way qabi jirtay oo ku dhici jirtay wanqaطaca damuhaa dhiigeedii baase go-ay hadda licaaridi wax soo dariyey sabab soo darisay caaridii radaaci nuugme iyo wanaxwi wax lamida ah oo kusoo dariya haweenooda haweenka qaarkood markay inta ilmaha nuujinayaan caado kuma dhaxo marka caaridkaas iyo nuugmadaa iyo yaa dhiigiiba ka tagsiiyey aw mase bilaa caaridin caarid iyo wax sababa sababtii la garanayo waxay jirin buu dhiiggii ka go-ay daahirin muuqda wax sabab oo caarid oo muuqda waxay jirin buu caadadii ka go-day sabarad way sabri oo way xabismaysaayo way cidadirsani tarabuskii bay ku jiri ilaa sinil ya'si ilaa laga gaaro waktiga yasiga iyo quusashada min alxayd xaydka laga quusto meeqa waa konton sano waa konton iyo shan waa lixdan waa toddobaatan marka ilaa waktigii laga quusan jiray ee xaydka ay ka gaadho markay waktulyasi ay gaadho yay huma tactadu ciddo tirsan bithalaathati ashhurin saddex biloodoo waxay qaadanaysaa cidatulyaisa iyo qaadan intaana way iska sugaysaa haakada haadaa cidooyinka aan kuusoo sheegnay aan u qaybinay xaamilo iyo xaailo iyo midii yaaisadii waxaan kasoo hadlaynay kulu fi cidati alaaqi cidada haweeney la furay ay ciddo tirsanaysaa kusoo jiray oo mara aan niri haweeney hadday tahay mid oo xayd ku dhaco halaaata quruu weeye hadday ayna xayd ku dhicinna lisikarin aw liyaasin hadday tahayna halaaata ashhurin waa mid mudalaqada la furay wey fain tuwufiya waxaad u imaataa cidat mutawafa canhaa haweeneyda laga dhintay ee ninkeeda uu ka dhintay ciddadiisa ayadu looma shardinayo dukhuul iyo hayru dukhuul haddii intuu ninka naagta meheriyo isagoon u galmoonin uu ka dhinto ciddadii bay tirsanaysaa meherkiina waa leedahay dhaxalkiina waa leedahay naam fain tuwufiya haddii la oofsado canhaa haweeneydii zawjuha ninkeedii baa laga oofsado ka dhintay walow fii khilaali ciddati rajciya rajciyadii hal iyo laba lagu furay ciddadeedii gudaheedaba ahaatee isagoo islaantii furo hal ku fura laba ku furay ciddadiina ay ku jirto ayuu haddana ka dhintay idadii cidat dalaaq inta kasoo guurto iyo cidat lwafaad bilaaban arbacata ashhurin wa cashara ayay bilaaban walow fii khilaali cidati rajciya rajciyada cidadeedii gudaheeda baa ku jirtee kolba hadiiba laga dhintay xukmi zawjiyana ay qabtay fain kaanad waan fiirinaynaay xaamilan haday tahay mid xaamilo uur ah midda laga dhintay ictadad way cidatirsan bilwadci wadci alxamli bay ku cidatirsan kama taqadama fi lmuطalaqaat kuwa la furay sidai kugu hormartay oo wulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun umbaa loo wada deliishanaya kolba hadday xaamilo tahay haddii la furay iyo haddii laga dhintay waxay ahaataba cidadeedu waxay ku dhammaanaysaa wadculxamli wa ilaa haddii haweeneydan laga dhintay aynan xaamilo uur la ayna ahayn fa biarbacati ashhurin bay ciddo tirsan afar bilood hilaaliyatan bilahan la arka ah wa casharata ayaamin iyo toban beri afar bilood oo hilaaliga la arkay qamariga la fiiriye wataa la yidhaahdo kuwa la xisaabiyo aan ahayn iyo toban beri intaasay ku tirsanaysa hadday xaailo tahay xaamilo aynan ahayn sawaaء waxaa isku mida ah. kaanad ahaataya miman taxiid kuwan markaa afarta biloo tirsanayo ama dawaat laqraagii kuwa xaydka kudhici jira ahaato ama aaisaha quusata ahaato ama sakiiraha ha ahaato kolba haddayna xaamilaba ahayn cidatulwafaad oo dhan arbacata ashhur cashran bay noqonayan xora ay tahay ay xor tahay sawaaءn kaanad miman taxiidu kuwa xayd ahaataya amilaba yaanan ahaan haadaa kuluhu fi lxora intan soo sheegnay dhammaantood xorti weeye oo ciddadii haweeneyda xorada ah haday tahay haweenka mudalaqa haday tahay xugun bay qaadatay dawaatulaqraa iyo xaamila loo kala qaaday hadday tahay muxuu ahaa iyo aisa hadday tahay mutawafa canha laga dhintay tahayna xaamilo iyo hayru xaamilo unba loo kala qaadi laba unba loo kala qaadi midda mutalaqada saddex baa loo kala qaadi maxaa loo kala qaaday ko inay tahay xaamila iyo iyo inay tahay xaa-ido xaysha dawaatulaqraa iyo inay tahay kuwa aan xaydin oo ama aisa ama sakiira ah ama mutwafa canha maxaa leedaha laba ma kala goyna inay tahay xaamilo uur qabta oo uur wada iyo inay tahay hayra xaamila hayra xaamiladaas marka waxaa soo gelaysaa dawaatu laqraagii iyo aayisadii iyo sagiiradii iyo dhammaantood arbacata ashhur wa cashran wey laakiin waxaan kasoo hadlayn dhan wuxuu ku leey musanifka hada kulu fi lxura haweeneyda xorta ah ayaan kasoo hadlayna ama idaa kaanat zawjatuhu ninkan zawjadiisii hadday tahay amatan adoon adoon buuba qabayba aw mase mubacada min la bar xoreeyeoo qeybteed la xoreeyey buu qabay falxaamilu waa la fiirina maxaamila mise waa keyru xaamila falxaamilu haweeneyda xaamilada ahe uurka addoonba ha ahaatee bilwadci inay dejisa wey soo maartid xaamilada isma khilaafayso ayb bilwadci wey wa gayruhaa hayru lxaamili midii aan xaamilo ahayn oo uur lahayn addoonna ah waa la fiirina madaxay shadawaatulxayd miya mise wa hayru dawaat wuxuu leeyahay miman taxiidu kuwa caadada ku dhacda xayda hadday tahay biduhrayn laba duhri wey ah, ilaan midii xorteed maxaa layidhi halaata quru halaata quru marka waxay noqon lahayd nis inay noqoto addoonta oo nisfa ma cala almuxsinaat bay noqon lahayd marka eh, qur'iguna dee nis ma noqdo nis ma noqdo marka kasrigii baa la kamilaya kasrigii intii jabkeed ayaa la kamili oo laba duhri baa laska dhihi xaggaasaa lagu buuxin ixtiyaadka la xigi waayrihimaa waayriha miman taxiidu biduhrayn waayrihimaa a ah. ya hayrihima mu qoraya hayriha miya hayruhaa anaga hayruhuma buu lehy huma buu leh falxaamilu xaamiladu bilwadci wey horta hagaa dhiga iyadu wa hayruhaa xaamilada heyrkeed oo waa tee heyrkii baa koox soo geliyey miman taxiidu tii xaydaysi meeqa biduhreyn laba duhri weeye ayib wغayruhuma waad dhihi kartaa xaamiladiina ma aha dhawaatulxaydkina ma aha way noqon kartaa markaas xaamiladii iyo dhawaatulxaydkii hayrkood oo tii aayisadii iyo sakiiradii baa soo geliye bishahrin hal bil iyo wa nisfi shahrin bay noqon marka wagayrihimaada way noqon kartaa oo sax bay noqon kartaa marka wagayrihimaa mm, waxaa kaloo dhihi kartaa wagayruhaa xaamilada hayrkeed iyo wamiman midda aan laa taxiidu xaydin wagayruhaa wغayruhaa miman laa taxiidu saasaa ku fiican yahay hadda bishar wغayruhaada ma maa meesha wغayruhaa ku jirta ayib waxooga nusakda iskhilaafsan ani waxaa ii qoraa wagayruhaa miman taxiidu bطuhrayni markaasu haddana wuxuu yihi wagayruhumaa bishahri wanisfin saas qora wagayruhumaa labadaa keyrkood labada waxay noqonaysaa xaamiladiina ma aha kuwii xayd ku dhacayna ma aha marka waxaa weeyaan bishahrin bil iyo wanis bay noqon laakiin nusakda qaar waxay ku darayaan wagayrihumaa miman laa taxiidu labadaa keyrkooda kuwaan xaydina uu kusii cadeeye aisadii iyo sakiiradii weeyaane bishahrin bishahrin bil iyo wanisfi shahrin bay noqonayaan iyaduna sax wey ah, iyaduna sax wey idinka waxaa idin qoran sooma miman laa taxiidu baa idin qoran ya hore adigu taada war kale u keenay marka waa kuwa hore qadiimka miya ah. muxuu yihi marka hmm. miman taxiidu biduhrayni laba duhri wey wman laa taxiidu marka wغayrigaas kabaa saar meeshaba kuwaan xaydinna bishahrin bilhi wa nisfi wey sidan kale qudhadu waa la iska fahmi karaayo ayaduna wغayruhaa hayru اlxaamili miman taxiidu kuwa xaydo ah biduhrayn laba duhri bay ku cido tirsanaysaa wغayrihumaa labadii isku dar oo xaamiladii iyo miman taxiidu intaad isku darto labadaa keyrkood oo miman laa taxiidu kuwaan xaydina bishahrin bil iyo wa nisfi bay noqonaysaa waa isagii sagiiradii marka waa la fahmay wa fi lwafaati bishahrayni haddii ay tahay haweeneydan ama adoon weeye ninkeedii baana ka dhintay see la yeli wxule wafi lwafaati dhimashadii bisharin laba bilood iyo khamsata ayaam wey ah, ilan midda horteeda waxay ahayd arbacata ashhurin wa cashara nusu maad ku dhufanaysaa laba bilood iyo shan beri bay noqonaysaa waman wuطiaat bishubhatin haweeneydaas loogu galmooday shubha loogu galmooday iyadoon loo meeln yani si khalad ahaa loogu galmooday oo loo u malaynaya xaaskiisii tactadu way cida min alwai iyo min alwaadi labadaba waa i qoraysaa laba nuskaa jirta kii waaigaah wax jimaacay bay ka cida min alwadi wadigii iyo jimaaci la jimaacay bay ka cidirsan ciddadii bay tirsanaysaa kalmualaqat tii la furay oo kale sida tii la furay oo kale way noqono hadday tahay haddee dawaatulaqraana waa halaaata quru haddii kale saddex bilood bay noqonaysaa nacam wayalzamu waxaa laazimaya almuctadatu wylzm اmuctada mida muctadada mulaazamaة waxaa waajibaya wey almuctada haweeneyda muctadada cidada tirsanayso mulaazamaة اlmanzili gurigii lagu furay ama lagaga dhintay inay laazimto hadday tahay mudalaqa iyo hadday tahay mid la furayba guriga waa inay laazimto faama الrajciya gurigeeda yan kama tegeyso laa tukrijuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna waa ku ilahi subxana wa tacaala ayagana ayaana bixin idinkana saarina faama rajciyatu midii rajciyadeed hal iyo laba waxbaa lagu furay oo nink soo ceshan karaa wey fa fii xukmi zawji zawjka xukunkiisii ku jirtaa zawjkeeda xukunkiisa iyo amarkiisa iyo tasarufiisa ku jirtaayo laa takhruju ma bixi karto ilaa biidnihi inuu idmo mooyeene idan la-aan iskama bixi kartaba iyadoo la furo hal lagu furay haddana ninka controli oo ilahay ma bixi kartid idankayga iga qaado hebel inaan baxaan rabaa ilaa biidnihi wayajuuzu lilbaa haweeneyda baa-inada ahe saddexdiiba lagu furay dalqadii u dambeysay ay dhacday iyo walmutawafa canhaa midii laga dhintay waxaa u banaan zawjuha ninkeedii mid almutawafa canha mid laga dhintay ka dhintay zawjaha almutawafa canha zawjuha ninkeedi baa ka dhintay waxaa u banaan an takhruja binnahaari maalintii inay baxaan liqadaa'i xaajatiha xaajadeeda inay soo gudato hadday beer soo falanayso iyo haddii suuqa kasoo gadanayso iyo wa alxuquuqi xuquuq haddii lagu leeyahay inay soo gudato daymihii lagu lahaa iyo wadiicadii ammaanada dadka ay lahayen iska celisi iyo waxaa waa loo ogolyahay oo ninkii nabiga aley salaatu wasalaam haweeney ciddo tirsanayso laga dhintay uu nin yiri ma bixi kartid waa kii nabiga alay salam ku yiri dhib male inaad beertaada aado oo sadaqaysato ood intifacsato waxba dhibaataa male buu yiri watajibu lciddatu ciddada way waajibaysaa fi lmaskani aladii gurigii bay ku ciddo tirsan dallaqahaa fiihi uu ku furay ninku gurigii uu ku furay bay ku ciddo tirsan markaaba bax la dhihi maayo askinuuhuna min xayثu sakantum bu ilah subxana watacaala meeshaad degantihin bay iska deganaanaysa walaa yajuuzu ma banaana naqluhaa gabadha in la raro minhu gurigii laga raro ilaa lidaruuratin daruuro inay imaato iyo baahi daran mooyeene daruuradaas waxay noqon kartaa ima likhawfin cabsi gabadhi baaba loo baqay tuuge iyo waxbaa looga cabsaday meel cidlaa wey wax uweelyeli male marka meel kale oo ammaankeeda uu ku sugnaan karo waa la geen karaa aw mase limanci maalikihi guriga ninkii lahaa baa manciyo diido yiri iga baxa kirada waad bixin weydeen ninki waa ku furay waa kaa dhintay waa bixiyey aw mase likahrati ta'diyiha bijiiraaniha dariskeedii ayaa ku dhibaatoonaya aw aqaaribi zawjiha zawjkeedii isaga ayada furay aqaaribtoodii aw ta'diihim biha ama ayada ayaa ku dhibaatoonaysa ama ayada ayaa dhibka iskale ama isaga iskale ama jiiraankii baa dhibay oo dhibayo looga baqay ama ayadaaba dhiblay oo dadka dhibaysa aw likahrati ta'diiha dhibideedaa badan bijiiraaniha ay dhibayso aw aqaaribi zawjiha aw ta'diihim ayada ayaa dhibaya bihaa ayada ah, fatantaqilu way guuraysaa laba gooraba ilaa aqrabi maskanin ilayhi meel ay degto meesha ugu dhow guriga asaga iyo maskaga ugu dhow ayay marka ubaxaysaa oo ku lehy ilaa yaatiina bifaaxishatin mubayina marka waa la saari karaa wayaxrumu waxaa xaaraana cala almuطaliqi kii wax furay alkhalwa inuu la khaali noqdo bihaa gabadha fi intay ciddada kula jirto ciddadii intay ku jirto walow rajciyaba ha noqotee inuu u galmoodo oo guriga la galo oo la khaali noqdo ciddadii intay ku jirto ma banaana wamusaakanatuhaa inuu meel la degana ma banaana ilaa an yakuuna inuu ahaado kulu minhumaa mid kastoo labadooda kamida fii beytin qol buu iskaga jiraa oo degan yahay bimaraafiqihi maraafiqdiisii beytin fii beytin beyt buu kujooga bimaraafiqihi maa maraafiqleh guri maraafiqleh yani guri weyn oo qolal leh iyuu ninkuna qol ka degan yahay ayaduna qol bay ka degan tahay macnaa saas ka wada ilaa an yakuuna inu ahda kulu minhumaa fii beytin guri buu degan yahay gurigaas isagaa muxuu qaybsamaa bimaraafiqihi maraafiqdiisa iyo qolalkiisa mid kamida ayuu nin walba dhinac ka degan yahay marka wax dhibaato a ah malaha buu kulehay ayado laftirkeeda de waa un iska khatarteeday leedahay gurigii bay wada degan yihiin laakiin mid boqol buu ku jiraa oo gurigii baa marat korka laska arkayaayo meelo laiskugu imaadaa jiro oo marka ayado laga fogaado waa iska fiican tahay wallah aclam bilah towfiq bab lixdaad sala allah wasalam ala nabiyina moxamed